رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين kitaabkii ay xadaanaan ka soo baxnay xadaano waxaan soo tilmaanaa waxa wax xanaanayn karaa an ilmaha inay hoyooyihiin aabbana uusan awoodi karin xadaano fiican ama amasey ilmaha ugu baahan yihiin ina markaa ay uga helaan tabaanadii waa kaasay waan soo dhammaynay inta badanna waxaa ku guulaysatay hooyadu inay gacanta ku dhigto kitaabu ljinaaya jinaayaat waa dembiyada qofkii qof dila qofkii qofkii qofka la dhaawac gaaya jinaayaat waa dembi alqatlu dilkaa ugu weyn kaasaa laga bilaabay calaa halaathati adrubin saddex qeyb buu u qeybsamaa dil qofka qof dilo waa saddex qaybood camxdun waa camdi waa ulakac max ba maxdi ahoo aan baraxsanayn oo barax la wa khat-un iyo kama ah oon waxba ku baraxsanayn iyo wa camdun waa camdi اlkhaطأ macnaha waa camdi u eg macnaha wuxuu isugu jira kas iyo lama dilka loo waa si kas si qalad uu ku dhaco oo iska cad iyo mid isku dhex jiro camdun qata la yiraahdo macnaha kasna waa u egyahay kamaana waa u egyahay falcamd lmaxdu camdiga ama dilka kaska ku dhaca ee maxdiga ahayn baraxsanayn oo baraxla ama iska cad huwa asagu waxa waaye an yacmida inuu u qasdo qofka ilaa darbihi tumitaankiisa qofa waxaad u qasdaysaa inaad garaacdo bimaa shayna aada ku tunto ood ku dhufato yaqtulu wax dila haaliban inta badan midi baad soo qaadatay ood ku dhufatay baastoolad xabad waad ku dhufatay wixii wax dila sida khaalibka ah in qof xabad lagu dhufton dhiman iska dhici kartaa qof midga iska noolaadan waa dhici kartaa laakiin sida khaalibka ah waxaan laga baxsanayn oo lagu lagu dhinto ayaad qof ku dhufatay wayaqsid qatlahu dilkiisa bidaalika arrintaa inuu ku dilo waana ugu talagalay inuu sheega qofka ku dilo taas waxaa la yidhaahdaa camdulmaxdi waa si camdi ahoo kas ah oo oo ulakac ah oo cad baa la yidhaahdaa fa yajib waxaa kuhaya oo waajibaya ah ninkaasaa wax yeelay alqawadu qisaas caleyhi korkiisa qorgoyn in la la dilo in cafaa hadduu cafiyo yaa wax cafinaya waa qofkii dhiiga laha qofkii la dilkiisa qof cafiicanisa uu dhaho wajabad diyatulmuqalladatu diyo la adkeeyey diyadaa laba loo qaybiyaa sida noo imaan doonto muqallada iyo mukhafafa diyada muqalladada ah waa midda qofkan laga rabo oo ula fila oo ula kaca yuu qofkan u dilay leh iyo mid qaali ah iyo kaasaa markaa laga qaadayaa diya muqallada saasaa loola jeedaa xaalatun isla markaa xaalatun isla waktiga waa inuu meesha soo safaa fii maali lqaatili waxaana laga soo bixinayaa diyada qaatilka wax dilmaalkiisa ciddiisii iyo halasoo qaraabo ma aha xoolihiisa laga soo bixinayaa marka taas waxaa la yidhaahdaa waa camdi maxdi ah waa si ulakac ah oo haddana iska cadoo aan mugdi iyo barax ku jirin maa qofka inuu dilo shay huwa an yacmida waa inuu u qasdo ilaa darbihi tumitaankiisii ku dhufashadiisa bimaa shay uu ku garaaco yaqtulu wax dila haaliban sida badan wa yaqsidu uuna u qasdo qadlahu dilkiisa inuu qofkaa ku dilo bidaalika arrin fayaji waxaa waajibkiisa alqawadu qasaas iyo in la qoorgooyo calayhi korkiisa in loo dilo macnaha fa in cafaa canhu hadduu ka saamaxa xaggiisa lahaa karaa faman cufiya lahu min aqiihi faman cufiya sida ilahay tilmaamay subxaana watacaala iga walaalkii wax looga cafiyo faitibaacun bilmacruuf wa adaawu ilayhi iyo biixsaan saasaa markaa laga rabaa marka wajabad waxaa ku waajibaya haddii dilka laga dhaafo diyatun diyo muqalladatun la adkeeyey waa diyo kakan buu isla markaa wakti loo qabanayo iyo hal sanaa keenay kadib iyo ma jirto meesha waa fii maali qaatil baana laga soo bixinaya kii gacanku dhiglaha ahaa ee wax dilay maalkiisa waa khaa maxdi ahoon baraxsanayn waa khaa kii hore camdi buu ahaa kanna waa lama filaan waman qatala mu'minan khata'an sida ilaahay tilmaamay wahwa an yarmiya qofku waa inuu ku tuuro ilaa shayin shay an yarmiya inuu tuuro ilaa shayin wixii uu wax ku dilahayey fa yusiiba waxaa asiibay oo ku dhacday rajula nin fayaqtilahu markaasay dishay wuu ugaarsanayay matalan sagaaro meesha maraysu isdhahayay ama dameer warankii uu ku turo meesha soo maray jab tiri ninkii uu dhintay wax wuu dilay soo maaha laakiin khata buu ku dilay lama filaan uguma talagelin qofka noocaas ah falaa qawada calayhi qisaas korkiisa ma aha la dili maayo falaa qawada calayhi bal tajib waxaa waajibaya diyatun diyo la khafiifi xooga iska yar yihiin iyo waxyaaba raqiis ah noqonaya oo muqallada aan ahayn ayaa laga rabaa yaa bixinaya cala alcaaqilati caaqilada dusheedaa laga rabaa tolka dadkiisaa soo ururinaya mu'ajalatun waxaa loo sugi karaa oo loo dib dibdhigayaa fii halaathi siniina saddex sanadahooda ka ku dhaca khata'a qofka la dili maayo laakiin waxaa ku waajibaysa diyo diyadaasoo mukhafafo ahoo sida ninka kibirka iyo kaska wax u dilay diiiltaa muuqalladay ahayd tana waa mukhafafa calaa caaqilatin baa korkoodu ay tahay waa caaqiladiisa qaraabadii tolkiisii mu-ajalatun waayo mid la dib dhigahayo fii halaati siniin saddex sano macnaa muddo saddex sano gudahooda ayaa lagu bixinayaa waayo dad baa wax laga soo aruurinaya ka saddexaad wa camdu lkhata'i waa camdi waa kibir khata'a ah. waa si ulakaca ah, haddana gaf ah wahwa kaas waxa waaye an yaqsida inuu u qasdo qofkii inuu ma garaaco bimaa shay uu ku garaaco laa yaqtulu an inta badan oo fa qofkii u dhinto wadka iyo warankaa kuma maqan uguma talagelin laakiin ajaa wax yaroo ul yar buu rabay inuu macalinka macalin buu u yahay raaco waa ul yariis ah ushii buu ku dhuftay qalaf qofkii wuu dhintay dhufashada uu ku dhufanaya waa camdi soo maaha qada-an wuxuu ka imaanayaa shaygan shay wax dila ma aha inuu ku dilo uu ka ugama rabin marka saasaa waa camdulkhata loo yiri macnaha dhinacna camdi bay uga eg tahay dhinacna khata bay uga eg tahay waa camdi iyo khata isku jira wahwa an yaqsida waa inuu qasdo darbahu tumitasa bima uu ku garaaco laa yaqtulu aan dilaynin haaliban sida badan oo fa yamuutu calayhi asaas iyo ah ama in la dilo korkiisa ma ah bal tajiba yadiyatun muqallada diyo muqallada yaa laga rabaa oo bixin cala alcaaqilada macnaha dadkiisa ayaa bixinaya siniin saddex sano gudahooda ayaan rabaa wa taasi haasayo ama in la dilo oo arbacatun waa afar ay tahay o ay inuu aado qaatilu midka wax dilay baangaar aan ahayn hadduusan qaangaarin ka waran ilma yar baa qof kale wax ku dhuftay ilma yar la dili maayo waa inuu aado eeray an yakuuna alqaatil gacan inuu yahay ama uu ahaa qaangaar oo aan majnuun ahayn oo maskaxda uusan ka waalnayn waanlaa yakuuna wa inuusan ahayn waalidan waalid wa anlaa yakuuna waalidan lilmaqtuuli maqtuulka inuusan waalid ahayn hadduu waalid yahay ma la dilaayo dilaayo waalid bay ugu qisaasimsaayo waa inuusan ahayn waalid qofka maqtuulka ee qofka maqtuulka ah waa inuusan ahayn inuusan ahayn bikufrin gaalseeya aw riqin ama adoonnimo ama adoonnimo oo matalan qofkii qaatilka ahaa ee la dilay yaa nusqaansan kii macnaha maqtuulka ahaa ee la dilay dheh qaatilkii wax dilay qisaastii la qisaasahayey way ka leexanaysaa oo wuxuu ku nusqaansanaaday oo midkaa la dilay uu naaqis ku noqday wa xagga diin ahaan ama riqanimo diin waxyaasaa loo bedelayaa marka wayuqtal waa la dilayaa aljamaacatu koox wadajir ah bilwaaxidi hal qof dilkooda ayaa loo dilayaa shan nin baa halnin isla dishay kuwaaqa qabtay ku afku sharoota ka saaray ku mididii buu geliyey shantoodii waa la dilayaa marka wa waa loo dilayaa aljamaacatu kooxdii bilwaaxidi halka qof waa loo dilayaa saasna waxay ku wanaagsanaatay haddii la dhaho ma loo dilaayo dariiqii waddaa laga dhigan lahaa dariiqiya wado ee jamaacadii qof baa loo dilayaa wa kullu shaksayni laba qofood oo kasta jara ay ku dareersanto alqisaasu qisaaska baynahumaa dhexdooda fi nafsi xagga nafsada yajri waxaa ku dareerahayaa baynahumaa dhexdooda fi laraafi atraafta xibnaha intooda kale maxaa laga wadaa laba qofood kasta oo ay ka dhexaysa qisaaso waa laba muslim ah waa laba waxa ah kan hadduu kan dilo kan kan waa loo dilayaa kan haddii uu dilo kan kan waa loo dilayaa laba qofoodoo saas ah oo xagga qisaaska nafsada laysku qisaasayo ay dhex marayso jaraa alqisaasu baynahumaa jaraa baynahumaa fi latraafi xagga darafyaalka hadduu yimaadana waa loo qisaasayaa matal dilkii mee gacan buu ka gooyey gacantaa laga goynaa lugtuu ka goy lugtaa laga goyna ilig baa laga ridaa xagga adraaftana waa loo qisaasaya wa sharaa'iu wujuubi lqisaasi qisaasta waajibitaankeeda fi latraafi xibnaha laysku qisaaso bacda sharaa'iti lmadkuurati shardiyooyinkii aan soo sheegnay marka la hele kadib ithnaani waa laba aydana laba shardi baa xibnaha laysugu qisaasayaa alishtiraaku inay wadaagaan fi lismi magaca alqaasu ee qaaska ah lug iyo gacan ma aha waa gacan iyo gacan lug iyo lug il iyo il ilig saas inay u wadaagaan alyumna midigta bilyumna midigtaa loo goynaya walyusra bidixda bilyusra bidixdaa loo goynaya wa anlaa yakuuna waa inuusan ahaan biaxadi tarafayni labada daraf mid ka mid ah shalalun mid shalal qabta gacantii midigta ah yaa ninkan dhib laga gaarsiiyey anta la qisaasay shalal waa wa kullu cudwin xubin kasta ukhida la qaado la gooyo min mafsilin mafsilka laga gooyo kala goyska meelaha xibnaha iska kala gooyaan fa fiihi alqisaasu qisaas baa ah walaa qisaasa qisaas ma aha filjuruuxi dhaawacyada ilaa fii mawdixatin cadaysada waxa la yihahda maahane dhaawac lafta caddaanteeday banaanka soo baxday waljuruuxa qisaas markuu ilaahay leeyahay taasaa lagu qisaasayaa amaa qofka waxbaa lagu dhuftay hilibkan waa wax gaaray lafti uma gudbin wax qisaasa markaa malaha codka xun baan filayaa fi diyati meesha haynoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu aclam